بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد وبلا ننسبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ذن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد وبعضهم أهملا أن حملا على ma ukhtihaa xaydu istaxaqat camala wa nasabuu biiidani lmustaqbala in sudirat walficlu bacdu muusala aw qablahu lyamiinu wansib warfacan idaa idan min bacdi cadfin waqaca irfac rafci mudaarican mudaaric rafci idaa wakhtigiina rafci yujaradu laga qaawilayo min naasibin wax nasbiyo iyo wajaazimin wax jasmiyo ka tascadu weeye musanifka raxmatullaahi calayhi icraabu lmudaaric ayuu halka ka bilaabayaa ficliga uu ka hadlayaa waa mudaaric waayo icraabka uu sheegayaa wuxuu yahay icraab lafdi ah ama taqdiiri ah icraab maxalli ah kama hadlayo icraab lafdi ah ama taqdiiri ah ficliga lafdiga laga icraabo ama taqdiirta laga icraabaana waa mudaaric oo keli ah ficli maadi haddii la icraabo maxalkiisaa la icraabayaa iyo lafdigii walaa taqdiir midna lagama icraabi karayo abarna waa sidoo kale waa yahay ficli mudaaric icraabka uu qaataa waa saddex rafca iyo nasbe iyo jazma mid walba caamilka ku camal falaya ayuu kuu doonayaa inuu kuu ishaaro ama kuu sheego ficliga mudaaric naasib iyo jaazim haddii uu ka dharbeelo waa marfuuc ficli mudaaric wujuudkiisa waa mutafaq bayna anaxwiyiin naasib iyo jaazim haddii uu ka dharbeelo in la rafcinayaana waa mutafaq waa la isku waafaqsan yahay waxaase la isku khilaafsan yahay caamilka rafcinayo raajixa waa tajaruduhu min annaasib waljaasim qawlida uu ka qaawan yahay naasib iyo jaazim ayaa rafcini afar madhab ayaa ku jira waa kan ku soo marray qadriga xuluuluhu maxala اlismi mushaabahatuhu lilismi xarfu lmudaarica iyo tajaruduhu min annaasib waljaazim afartaa wej ayaa la isugu khilaafsanaa saddexda wejee kale waa la bushinayey waxaa raajix ahaayoo ficliga mudaaric nasbinaya tajaruduhu min annaasib waljaazim waa sida ka tascadu tascadu ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waljaazim wacalaamatu rafcihi damatu daahira irfac rafci mudaarican mudaaric rafci idaa wakhtigiina rafci yujaradu mudaaric la qaawinayo min naasibin wax nasbiye iyo wajaazimin wax jasmiyo laga qaawinayo ka tascadu weeye sacaada mudaariceedii weeyaanoo caynta xarfulxalqi uu yaallo jaalib اlfadxi tascadu ama saciida oo calaa wasni faciluu ahaayo tascadu yafcalu mudaariceedii qiyaaska wabilansibhu wakay kada bian la bacda cilmin walatii min bacdi dan faib biha wrafca saxiix wاctaqid takfiifahaa min ana fahwa mudfarid wanib nasbihu mudaaric nasbi bilan ku nasbi wakay ku nasbi wa bian ku nasbi kadaa kaa hore xaal ay la mid tahay laa bacda cilmin bacda hayri cilmin cilmi hayrkii gadaashii ku nasbi laa bacda cilmin cilmi gadaashii ha ku nasbini walatii anti min bacdi dannin mala gadaashii ku sugnaydna fansib bihaa anta ku nasbi wasaxix taصxiixi alrafca rafcana taصxiixi wactaqid marka aad rafciso ictiqaadi takhfiifahaa fududaynteeda min anna laga soo fududeeyey fa huwa takhfiifka mawdica la fududeeyaana muddaridun mid qiyaasoobaya weeye yacni wuxuu leeyahay musanifka raxmatullaahi calayhi ficliga mudaaric naasib iyo jaazib haddii uu ka dharbeelaa waa marfuuc naasib haddii uu galo waa la nasbini jaazib haddii uu galaana waa la jasmi waxaa nasbinayaa xase jasmini arrinkaasuu bilaabay ficliga mudaaric waxaa nasbinayaa saddex xaraf afar xaraf afar xaraf ayaa mudaarica nasbiya an iyo lan iyo idan iyo key afartaa xaraf ayaa nasbiya cala araajix weeye qaar ayaa waxoogaa sheegsheegaya an ayaa u asalsan nasbaha mudaarica ee nasbini asalnimadaa darteeda ayaa waxay nasbisaa iyadoo mawjuud oo joogta iyo iyadoo maxduufa ah. saddexdaa xarafee kale mudaarica ma nasbin karayaan ilaa iyagoo jooga mooye iyagoo xadfan inay nasbiyaan wax dhici kara ma aha antase iyadoo joogta iyo iyadoo xadfan labadaba way nasbin iyadaa u asalsan laakiin hadalkeedaa fara badan lan ee ficliga mudaaricayay nasbisaa nafyi iyo istiqbaal labadaa macnayna faa'iidaysaa nafyi iyo istiqbaal sidee isu gelayaan istiqbaal waa wax hadda kadib soo socda nafyina waa wax la diidayo aan dhacin oo la anfinayo dhicitaankii macnaha loo jeedaa waxaa weeye ficliga sidiisaba jawhartii laba arrimood ayuu kugu tusiyaa xadad iyo zaban ayuu ku tusiyaa lanta zamanka way anfini waxaan u jeedaa xadadka ayay anfini zamankana mustaqbal ayay ka dhigi macnaheeda waxaa weeyaan lanta waxay anfini xadadka xadadka ay anfisay wakhtiga uu anfoon yahay mustaqbal weeye hadda kadib uu anfoon yahay oo lan aquuma haddii aad tiro macnihii wuxuu noqonayaa hadda kadib ma kici doono yacnii haddeer waan fadhiyaa laakiin mar dambe ma kici doono oo hadda kadib ah ama hadda inaad taagantaha waa suurowdaa waa taagnahay laakiin lan aquuma markaan fadhiisto ma kici doono macnahaasay faa'iidayni lan xarfu nafyin waistiqbaalin waxayan faa'iidaynaynin ta'wiid iyo ta'kiid midana faa'iidayn mayso sabakshari baa wata iyo muctasila qowlkoodii weeye lanta ta'wiid bay faa'iidaysaayoo waxaa lagu anfiyaa weligii ma dhacayo sidaa ayay wataan waxayna deliishanayaan lan yakhluquu dubaaban iyo waxa la midka ah ee waxaan raajixa inayan faa'iidaynaynin qowlkooda waa daciif waxaana tusinayaa falan ukallima alyowma insiyan bay tidhi eh, maryama inii nadartu liraxmaani sawman falan ukallima alyowma heellanta yukallimada lan lagu anfiyey iyo alyowmada daba taallaa lanta haddii ay ta'biid faa'iideyn lahayd tanaaqud baa dhici lahaa qur'aankana tanaaqud kama suuroobo falan ukallima weligayba la hadli maayo alyowma maanta la hadli mayay noqoni macno baatil u soob ayaa soo baxaya tanaaqud ah marka macnaha tanaaqudkaasi uusan u dhicin lanta ma faa'iidayno ta'biid macnaheedu wuxuu noqonayaa zamanka mustaqbalka ah qaar ka mida ayay anfini taabiid haddii e, ay keento sida la e, yakhluquu dubaaban oo kale min khaarij ayaa taabiidka laga faa'iidaysanayaaye lanta ma ayan keenin ta'biid ma faa'iidaynayso taakiidna ma faa'iidaynayso zabaqshari iyo muctazilaa waddadaa ku tagay waxayna doonayaan inay yidhaahdaan ee weligii ilaah la arki maayo adduunyo iyo aakhara midna lagu arki maayo waayo ilaah nebiyullaahi muuse ayaa wuxuu ku yidhi lantaraanii iyo arki maysid lantaana taabiid bay faa'iidayniyo adduun iyo aakhara midna igu arki maysid ayay faa'iidayni macnaha inay yidhaahdaan ayay doonayaan baatil weeye macnahaasina wax jirana ma aha caqiide ahaan iyo carabi ahaan labadaba waa u baatil wax jira ma aha ibnu maaliga kitaabkiisa kaafiyada wuxuu ku yidhaahdaa waman ra'a annafya bilan mu'abbadan faqowla hurdud wakhilaafahu cduda lan mu'abbad inay faa'iidayni cidda aaminsanee ra'yayni faqowla hurdud warkiisa celi wa khilaafahu cdud khilaafkiisana xooji warkiisa wax la qaadan kara ma ahay waa yahay kay xarfu nasbin weeye ficliga mudaaricaya iyo nasbisaa labayna u qaybsantaa carabiyada kayda naasibada ah waa kayda masderiyada kay tacliiliye la yidhaahdo ama la yidhaahdo jaara ficliga mudaaric iyadu ma nisbisee an gadaasheeda lagu qariye ayay ku nisbisaa iyada toos uma nasbinayso waxaana lagu kala garanayaa kayda masderiyada ahay ficliga mudaaric toos u nasbini laam ayaa laga horbarini likay laa ta'sow lafdan ama taqdiirta ayaa looga hormariniyo laamta ayaa loo qadari kayda ficliga mudaaric ee aan toos u nasbinayninee an qarsoon ku nasbinay kaydii jaarada ahayd weeye gadaasheedaa aan lagu qadari horteedana laam in la geliyaa ma bannaano laam lagu qadaro ama laam la geliyo kayda mudaarica tooska u nasbini waa masdariyada ee tacliiliyada ma aha waaya idan wuu soo wadaa musanifka an ficliga mudaaricayay nasbini hamsadoo fadxisan nuunta ay reeban tahay an sideedaba carabiyada labay u qaybsantaa alif fadxisan nuun reeban an carabiyada labay u qaybsantaa ismiyatun xarfiyatun mid ismiya ah iyo mid xarafa ah. ismiyadaa laba usii qaybsami damiir mutakalim iyo mukhaadab damiir mutakallim bay noqotaa cinda bacdi alcarabi ana damiirkii ahaa mutakalimka ahaa xaalatulwasli haddii la joogo in la fadxiyo ana la yidhaahdo nuunta ayaa asal oo carab ay u badan tahay xaalatulwaqfi haddii la joogaana alif in lagu taago anaa la yidhaahdo ayaa haaliba bacdi carabta ka mide ayaa nuunta sukuurinaya an an qumtu bay dhahayaan ama an aquum oo waxay u jeedaan ana waa damiir mutakalim waa yahay damiir mukhaaطabayna way noqotaa cinda jumhuuri naxwiyiin basriyiin anta anti antuma antuma antunna mawaadicdaasi an ayaa damiira inta kalena waxaa la raacinayana waa xuruuf lawaaxiq oo macaani la isku tusinayo anta an ayaa damiiru rafca fii maxalli rafcin yaalla ta'dana waa xarfun daallu calaa khitaabi اdakar hal nin in lagula hadlaya ayaa la isku tusinay anti tadaasi muanas in lagula hadlayaa la isku tusini antumaa antum antunna waa la mid an ayaa damiira labadaa jeer anta xaraf weeye ismi weeye waa damiir mutakalim iyo mukhaatab qaybta labaadna xaraf inay noqoto weeye xaraf marka ay noqonayo afar qayb ayay u qaybsantaa afartaa qayb naasibatu lilmudaaric tan aan wadno wey mukhafafatu min ahaqiilati inna baabkeeda ayaan ku soo marray zaa'ide iyo mufasira afartaa qayb ayay u qaybsantaa anta naasibatun lilmudaaric marka ay tahay laba mawduc bay dhacdaa walaa aali an naasibatun lilmudaaric masderiye marka ay tahay ee mudaarica ay nasbini laba mawdic bay dhacdaa mawdiculibtiday dhacdaayoo mubtaday noqotaa wa an tasuumuu khayrun lakum iyo mawdica labaad waa in laga hormariyaa waxaan yaqiin tusinaynin labadaa mawdic ayay dhacdaa mawdiculibtidaa inay dhacdo iyo inay daba dhacdo ficli aan yaqiin tusinaynin labadaa mawdic anta naasibatu lilmudaaric ayay noqoni waayahay mukhafafatun min ahaqiilati baa kuu timid anta mukhafafa min ahaqiila marka ay tahay shay yaqiin tusiya ama yaqiin ka agdhow yacnii yaqiin iyo yaqiin yaqiin wamaa shaarafa alyaqiina la yidhahdaa yaqiin iyo yaqiin wax u dhow marka ay daba dhacdaana mukhafafatun min ahaqiilati bay noqoni yaqiin haddii ay daba dhacdo calima an sayakuunu minkum marda maa shaarafa alyaqiin marka ay daba dhacdaana waxasibuu allaa takuunu oo xasibada bimacnaa loo wado danni raajixa danni yaqiinta u dhow lagu wado danni aan yaqiinta u dhoweyn haddii lagu wado anta naasibatu lilmudaaric ayay noqoni ee danni yaqiin u dhow marka lagu wado ayaa waxay noqonay mukhafafatu min ahaqiilati xaasiba waa inay noqotaa shaarafa alyaqiin yaqiin wax u dhow oo agtaagan labadaa mawdee anta mukhafafatu min ahaqiilatina waxay dhacdaa mawdicaasi yacni waxaan yaqiin yaqiin waa inay daba dhacdo ama maa shaarafa alyaqiin waxaa kuu timid anta mufasira marka ay tahay mufasira oo bimacnaa ay ay ayay la macno noqoni waxayna fasiri ismi mawjuuda ama maxduufa maxduuf hadduu yahay laba sahliya mawjuud haddii uu yahay ismi jooga weliba mafcuul ayaa badan inay fasirto mafcuul mawjuuda isla markaana mubham ah waxoogaa ibhaam uu ku jiro macrifaba ha ahaado haddii uu doono laakiin in la caddeeyuu u baahan yahay iyo ismi maxduufa labadaa ayay fasiri sida wawxaynaa ilayhi an lfulka anisda antaasi mufasiro weeyaanoo awxaynaa mafcuulkeedii xadfanaa ayay fasiri waxaa kaloo fasiri kartaa mafcuul mawjuudah laakiin waxoogaa ibhaam uu ku jiraana way fasiri karta ma waxaa muxuu ahaa an iqdi fiihi fi taabuuti faqdi fiihi fi lyami aayadda bilowgeedii id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxaa maadaasi waa mafcuul maca daalika mawsuul weeyaane waxoogaa ibhaam ayaa ku sugan mar hadduu ibhaam ku sugan yahay aniqdi fiihi fi taabuuti ayaa lagu fasiri anta mufasira wey afar shardi ayaana loo shardinay anta mufasira marka ay noqoni afar shardi ayay leedahay jumlo waa inay ka horrayso shardi weeye jumladaa macna alqowl waa inay wadataa xuruufulqowlna waa inayan wadanin shardi labaad wey jumlo waa inay ka dambaysaayoo jumlo ay daba dhacdaa shardi saddexaad xarfuljar anta waa inuusan gelin oo bian waa inaan la dhihin afartaa shardi ayaa la shardi jumlo waa in laga hormariyaa jumladaasi qowl macnihii waa inay wadat wax lagu hadlay waa inay tahay jumlada laakiin xuruufulqowl qaaf iyo laam iyo waa inayan wadanin shardi labaad wey xarfuljar waa inuusan anta gelin oo bian waa inaan la dhihin shardi saddexaad wey jumlo waa inay ka dambaysa oo mufrad waa inuusan ka dambaynin waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi aakhiru eh, dacwaahum mufradaa ka horeeya jumlo kama horayso aakhir mubtada wey dacwaahumna mudaafu ilayh mufrad ayaa ka horeeya antaasi mufasira ma noqon karayso mufrad hadduu ka dambeeyana waa lamidoo eh, mufasira ma noqonayso jumlada ka horaysaa macnaalqowl waa inay wadataa xuruufulqowl waa inayan wadanin xarfuljarna waa inuusan gelin afartaa sharti ayaa loo shartina anta mufasira marka ay noqonin shardiga ah bimacna alqowl jumlada waa inay wadataa xuruufulqolla waa inayan wadanin jumhuura wadato zabakshar iyo rag la socda waxay leeyihiin qowlka haddii macnihiisa la awilayo oo hadal aan macnihii loo wadin qoolba ha ahaado macnihiisa bimacnaa amare iyo wax lamid ah haddii lagu awilayo anta mufasirada way daba dhici kartaa waxaa leh zabakshari waaya waxaa ku timid antii zaa'idada ahayd anta zaa'idada ah saddex mawdic bay dhacdaa lamaada xiiniyada way daba dhacdaa falamaa an jaaa albashiiru oo kale low iyo qasam dhexdoodana way dhacdaa oo uqsimu billaahi an low facalta kadaa sidaa in la yidhaahdana waa dhici karta waayahay waxaa kaloo daba dhacdaa qasam iyo low dhexdooda way dhacdaa lamaada xiiniyadana way daba dhacdaa mawdic saddexaadna wuu jira waa saddex mawdic ayay daba dhacdaa asal ahaan saddexdaa waxaan ahayn anta zaa'id inay noqotaa ma bannaana antana aqsaamteeda intaa ayay noqotaa anta naasibatu lilmudaaric weeye tan uu ka hadlayo mawjuudda iyadoo ah ayay naasib noqotaay nasbisaa maxduufana way camalfashaa waka wansib nasbihum mudaarica nasbi bilan ku nasbi wa kay ku nasbi wa bian an ku nasbi kadaa xalay kuwaa hore la mid tahay laa bacda cilmin laa xarfu casin macduufa calayhigii ayaa xadfan waxadfa matbuucin badaahuna stabix wacadfuka alficla cala alficli yasax soo baanna soo marin laa bacda cilmin bacda gayri cilmin cilmi gadaashii heerkii ku nasbi laa bacda cilmin cilmi gadaashii anta ha ku nasbinin cilmi wax yaqiintu siye ayuu u jeedaa walatii antii min bacdi dannin mala gadaashii ku sugnayd fansib nasbi bihaa anta mudaarica ku nasbi waصaxiix taصxiixi alrafca rafcana taصxiix iyo mudaarici inaad rafciso anta mukhafafa aad ka dhigtaana taصxiixi wactaqid ictiqaadi takfiif marka aad mudaarica rafciso takfiifaha anta fududaynteeda min anna laga soo fududeeyey fa huwa fududayntaana yadtariduu qiyaasoobaya wa bacduhum ahmalaha an xamlan calaa maa ukhtiha xaysu istaxaqad camalan wa bacduhum naxwiyiin qaarkooda ama carab qaarkeeda ahmala wuu camal halleeyey an lafdiga ana ayuu camal halleeyey xamlan liajli xamlin ku xambaari darteeda ayuu u camal halleeyey calaa maa uu ku xambaarayo ukhtihaa walaasheeda xayu meel ayuuna camal halleeyey istaxaqad ay mudatay camalan camal ay mudatay yacni wuxuu leeyahay an shuruudii mudaarica ay ku nasbin lahayd jamcisatay labadii mawduc bay taallaayo mawduc libtida ay taalla ama yaqiin wax tusiyey lagama hormarinin ficliga mudaaric inay nasbisay ahayd bacdi carab ka mide ayaa camal halleeyey oo ficligii iska rafciyey oo an yadribuu iska yidhi oo rafciyey oo waxaa la aqriyaa an yutimu ridaacata an yutimu ayaa qira oo ficliga la rafciyo antana laga dhigo mulqaat la acmala lahaa abyaadda gabayada shicirka iyo carabtana aad buu ugu fara badan yahayoo waa ku badan yahay in anta la camal halleeyo idaa mitu fadfinii ilaa janbi karbatin turawi cidaami bacda mowti curuuquha walaa tadfinanii fi lfalaati fainanii akhaafu idaa maa mutu anlaa aduuquha ayaa baytu shacir anlaa aduuqu ficligii wuu rafciyey sababkay u camalhallaynayaanna maada masdariyada ay ku xambaarayaan maada masdariyada ay walaalo yihiinoo saddex wej bay walaal ka yihiin xarafnimada masderinimada unaa'inimada mid walba waa laba xaraf mar haddii ay maadaasi walaalo yihiin sideeda ayay u camal halleeyeen qaar ficliga mudaaric ku jasminayaana way jiraan oo sida intii jaasimada ahayd oo kale mudaaricii ku jasminayaana waa la sheegay laakiin haalib ma aha wa bacduhum naxwiyiin qaarkooda ahmala wuxuu camal halleeyey an lafdiga an ah xamlan ku xambaari darteeda ayuu u camal halleeyey calaa maa uu ku xambaarayo ukhtihaa walaasheeda maada masderiyaduu ka hadlaya xayu meel ayuuna camal halleeyey istaxaqad ay mudatay camalan camal ay mudatay wanasabuu biidani اlmustaqbala in sudiraad wاlficlu bacdu muusala aw qablahu اlyamiinu wansib warfaca idaa idan min bacdi cadfin waqaca wanasabuu waxay ku nasbiyeen biidan lafdiga idan ee waxay ku nasbiyeen almustaqbala ficli la qaabilsan yahay in sudiraad waa haddii awelka la dhigo walxaal alficlu ficligana bacdu gadaasheeda uu ku sugan yahay muusalan xaal u yahay mid lala xidhiirinayo aw qablahu ama hortii uu ku sugan yahay alyamiinu dhaar wansib mudaarica nasbi warfacan ama rafci idaa waktiga waqaca idan idan uu dhaco min bacdi cadfin cadaf gadaashii waqaca marka uu dhaco yacni wuxuu leeyahay idan ficliga mudaaric xuruuftii toos u nasbinaysay ayuu ka mid yahay waana kii ugu dambeeyey saddex shardi ayuuna ku camalfalaa waa saddexdii weligii aan soo marayn saddexdii buu matniga saaray awalan ficliga mustaqbal waa inuu yahay ficli hadda kadib dhici doonaa waa inuu yahay waa shari laa mudaarica xaalo iyo istiqbaal labadaasu muxtamal ku yahay xaalo waa inuusan ahayne mustaqbal waa inuu yahay waa shari shardi labaad ficliga waa ficliga iyo anta waa inaan la kala faslinin isku xigaan shardi saddexaad anta waa inay musadaro tahay oo jumlada bilowga jumlada ficliga mudaaricu ka midka yahay waa inay awalka u dhacdaa oo waxba aan laga hormarin saddexdaa shardi ayaa la shardiya ficliga mustaqbal waa inuu yahay xaalo haddii loola jeedo idan ukrimuka haddaan ku sharfayaa haddii aad u jeeddo may mudaarica ma nasbinayso waa shardiga labaad idan iyo ficliga waa inaan la kala faslinin waa inay isku xigaan alla ilahay qasam waa la ogol yahay in lagu kala fasliyo idan wallaahi narmiyahum bixarbin tushibu ifla min qabli اlmashiibi beydkii aan qadriga ku soo marayn qasam waa la ogol yahay laa lafteeda waa lagu kala faslin karaa waa yahay jumlada ay ku jirtaa idan awalka waa inay u dhacdaa oo inaan waan laga hormarin alla ilaha xarfulcadaf haddii laga hormariyo oo wa idan la yidhaahdo ficliga in la nasbiyo iyo in la rafciyo idan la camal hadleeya labaadabaa bannaan intaasu ka hadlaya idantana xarfu jawaabin wa jazaain ayaa loo yaqaanaayo ruux ayaa loogu jawaabayaa marka aad u jawaabina waxa aad ku samayni ruuxaasi ayuu ficliga ka dambeeya tusinayaa oo xarfu jazaain sidaa ayaa loo leeyahay wa nasabuu way nasbiyeen biidan idan waxay ku nasbiyeen almustaqbala ficli la qaabilsan yahay in sudiirat waa haddii awalka la mariyo walxaal alficlu ficligana bacdu gadaal uu ku sugan yahay muusalan xaal lagu xijiyo oo lagu daba dhejiyey aw qablahu ama hortii uu ku sugan yahay alyamiinu dhaar qasam ayaa ficliga iyo antii lagu kala fasliyey oo idan wallaahi narmiyahum wansib nasbi mudaarica warfacan ama rafci idaa wakhtigii nasbi ama rafci waqaca u dhaco idan lafdiga idana min bacdi cadfin xarfulcadaf gadaashii marka uu dhaco wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina maxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha